godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogwaraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale habe wanaagsan saaxiibayaal waa haweynimo inay sii baxaysa talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxaay ku beegan tahay toddoba iyo bisha koo iyo tobanaad sanada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah iyadoo dowladda soomaaliya ay qorsheynayso dhammaystirka dastuurka dalka ayaa waxaa jira doodo ku gadaaman hanaanka ay u mareyso dhammaystirka dastuurka haddaba waxaan eegi doonaa caqabadaha hortaagan dhinac dhinac waa hawshaasi dadkii qaban lahaa iyo duruufta iyo xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay oo aanan saamaxaynin fatahaadda webiga shabeelle iyo daadad ka dhashay roobka ayaa xaalad culus waxa ay geliyeen magaalada buule burde ee gobolka hiiraan iyadoo guud ahaanba dadkii deganaa magaalada ay ka barakaceen magaalada buuliburde sidoo kale waxaa daadadku ay saameyn ku yeesheen magaalooyin waaweyn oo magaalada beledweyne kamid mid ah ay ka mid tahay aan oo gobolka hiiraan iyaduna ah, magaalo madaxdiisa ah waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan xiisad u dhexaysa laba maleeshiya beledaya waxa ay ka taagan tahay qayba ka mida ah gobolka mudug qodobadaas qodobadi kale ee inagu soo korro intaan barnaamijkeenu ku guda jirna maqli doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaaad ku maqli doontaan ummad waxaa noqotaa qaranimo makabaanekaraamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayo soomaalida ku soo celi adiga kariime allahayo allahayo ku soo celi shariif cabdulle maxamed sheeke ayaa farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa markale kale ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo joojiso khalkhalka iyo khilaafka allah aynaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacaan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilownana waxaa jiradooda ku aadan wax kabeddelka dastuurka iyadoo dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo golaha shacabka uu ka dalbaday inay meel mariyaan waxaa kabedelka iyo dhammaystirka dastuurka dalka kaas oo uu sheegay in dowladnimada soomaaliya waxyaabo badan laga hiigsan la-yahay qabyada uu yahay darteed doodaha ka dhashay dastuurka iyo sidoo kale doodo kale oo ka jira ku-biirista dowladda soomaaliya ay ku biirtay ururka waa dalada bariga dalada bulshada bariga afrika ayaa waxaa wax laga weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cali maxamed geedi kaas oo ku sugan magaalada nairobi waxaa u waramay warbaahinta dowladda isagoo ka waramayna waxa uu yiri waa in wax laga bedelaa dastuurka wax walba oo dadka iyo dalka dan u ahna lagu soo kordhiya horta dowlad kasta ee soomaaliyeed warwarkii iyo dagaaladii safeeye kadib markii laga soo baxay ee dowladdii madaxweyne cabdulqaasim salaal xasan ayaa dowlad baarlamaan leh oo oo magacii dowladnimada soo celisa ugu horeysay eh, waxaa ku xigta dowladdii eh, uu madaxweynaha ka hadlaa unacaysa cabdullaahi yuusuf axmed aniguna aan rayl wasaaraha ka noqdo oo kenya lagu dhisay dowlad kastana markay dhisanto waxay rabtaa barnaamijkeedii lagu doortay inay fuliso sidaas darteed waxay xiriiro la samaynaysaa urur goboleedyada kuwa caalamiga ah ilaa qaramada midoobay si dowladdaas u hesho iskaashi ama garab istaag oo ay u hirgasho marka waxaan xasuustaa aniga gurigii dowladdii aan wasaaraha ka ahay la dhisay eh, labadii kun iyo afarkii laga bilaabo waxaan raadinaynay inaan ururada caalamiga ah iyo kuwa goboleedka oga ah aan kariir sameyno oo ay dowladda garab siiyaan taariikhdeedii ku xusan tahay waa jawhar waagii dowladda ku shaqaynaysay wasiirada arrimaha dowladda ee igad ayaan ku kulmin eh, waana halka ay ka bilaabatay astaanta dowladnimada soomaaliyeed eh, kadibna waxaan isku doynay inaan siyaasadda dibadda aada uga shaqayno oo waa anadii safaarado badan ee soomaaliyeed furnay ururkan hadda maanta guushiisa ay isoo hoyatay ummadda soomaaliyeed shirkiisa ayaan si goobjoognimo uga qayb galnay markaan weydiinay xubinnimada soomaaliyana waxaana loo sheegay inay u baahan tahay in tarasiishka laga saaro dowladda ama ku meelgaarnimada waxaaba jira isaguna urur kale oo aan rajaynayo inuu mustaqbalka eh, noo iftiimi doono eh, ururkan la yidhaahdo eh, urur goboleedka xarooyinka africa ama african great lakes region la yidhaahdo oo dalalka ay maraan harooyinku ay xubno ka yihiin ilaa toban dal sidaan qiyaasayo isaguna waa noo furan yahay waa isaguna urur goboleed kale oo muhiima ah. anaa hadda ka hor lagu casriimay shafkiisa oo samid nairobi ka dhacayay isagana inaan dowladda kumeel ku jirta ayaan uga baaqsanay nasiib wanaag dowladda markay ka baxday kumeel madaxweyne xasan sheekh la doortay ayuu si firfircoon u bilowday halganka loo galay in urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga africa ay soomaaliya xubin noqoto shaqo badan baa gashay intii laga soo bilaabo labaya tobankii shaqaa socotay hadda meel bay ku hakanaysay waxaa ilaahay nasiib uga dhigay soomaaliya inay eh, baaidow eh, ay xubin rasmiga ka noqoto kadib halgan dheero ay gashay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh, horta ururkani saldhigiisu waa dhaqaale iyo ganacsi iyo isdhexgal bulsho iyo isisocod socod waxaan u malaynayaa bariga africa dadkeena eh, soomaaliyeed aaday ugu firfircoon yihiin xagga dhaqdhaqaaga ganacsiga iyo isdhexgalka bulshooyinka dariska nala ahba marka eh, ilaa saddex boqoloo milyan gobol eh, ay joogto waxaan u malaynayaa iyo soomaaliya oo khayraadka ceegaadan aan ognahay iyo kuwa haddaba diyaara xagga ganacsiga inay suuq u noqon karto dowlad kastana waxay u raadinaysaa urur goboleedkan inay suuq ka dhigato kuma filna wax soo saarka dowladaha xubnaha ka ah dalkooda sibigiisa kuma filna marka waxay u baahan tahay suuq balaaran eh, waxaana aaminsanahay ummadda soomaliya inay aada uga faaidaysan doonto haddoo aan xubin sharciya laga ahayn ayay gobol kasta ka ganacsataa degan tahay wax ku barataa ilmaha eh, soomaalidu waa dad sidaa u fursumo dadka dhexgeli kara marka anigu waxaan aaminsanahay odobadahira oo oo ku qoran eh, muxuu ahay go-aanka ayaa ayaa soomaaliya dan u ah dastuurka soomaaliya anigu waxaan u aqaanaa fadhiid sababtoo ah Eh, inta sano ee eh, uu soo gurguuranayo ee eh, mar walba dib u eegista dib u eegista lagu hayo ayaan ogahay wakhtiga ay qaadatay rasuulka soomaaliya horta soomaaliya anigu intaan way arag waxay dowladda federaalka kumeel ah ama nidaamka federaalka ah, dowladda bilowday ayaan ra-iisul wasaare ka noqday saddex sano waa nagu bedbeday iyadoon la fahamsanayn ayaa federaal uun lala soo booday saldhig sharcigana looma yeelin marka hadda qoftii aad eh, fikri isu qabata waxay ku leedahay federaalana arrintaas waxay rabtaa in sharci loo yeelo qodobka kale dastuurkeenu eh, ma rabo inaan inaan ku tarax tago laakiin eh, dastuurkeenu labda maaha dhedegna maahan dhihi karaa sababta waxa weeye madaxweyne shacbi doortay oo asigu awooduhu leh ee laga rabo inuu fuliyo siyaasadda lagu doortay ku guuleysta inuu fuliyaa laga raba horta madaxweyne eh, ballanqaadiyuu samaynayaa eh, xagga waxbarashada xagga caafimaadka siyaasadda dhaqaalaha bulshada amniga ballanqaadiyu u samaynayaa shacabka inuu fuliyana laga rabaa dastuurku siin maayo marka awooduu ku fuliyo awood lugaha iyo gacmaha la haysto siin eh, anigu maalan waayo arig waxaan u ahay hadda ka hor bishii junaayna shirkii madaxweyne xasan sheekh oo u weyeeray madaxda hore dalka waa ka doodnay waayo aragnimadii laga dhaxlay iyo dhibaatooyinkii iyo caqabadii lagala soo kulmaan fasirnay anugu si cad u sheegay in madaxweyne markii la doorto siyaasadda lagu doorto fulinteedia laga rabaa haddii marka farqaha la haystay ouna fulin karin haddii wuxu fashilmaan ama lagu guulaysan waana asagu eedda qaadaya dastuurka soomaaliyeed in wax laga bedelo aad baan u qabaa oo caqabado ayay yihiin qodobo badanoo ku jira waajibna ay ku tahay gaar ahaan baarlamaanka kooda tobanadee maanta jira inay dastuurka soomaaliyeed mar uun iyagu ka faraxashaan oo uu sugo afti dadweyne iyo shacbi meeqa sano ayaa dowlad soomaaliyeed ugu jira kasoo bilow labada kun iyo afartii markii dowladdii federaalka kumeelgaarka ahayd lagu dhisay dalkan kenya oo aan wasaaraha ka noqday meeqa sanaa ka dambaysa intaasoo sano ayuu kumeel gaar intaasoo sare ayaa dowlad dhista soomaaliya mar un la xaqiiji waayay iyadoo sidii loo habay caqabad kalena jirta waa dastuurka qodobadiisu iska wada hor imaanayaan oo awoodihiioo dhan madaxa iyo mijaha loo geliyey marka waa jeclaan lahaa waana ugu baaqayaa baarlamaanka koob iyo tobanaad labadiisa aqal inay ku degdegaan oo dastuurka ka saaraan ku meelgaarnimada oo dhammaystiran markaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cali maxamed geedi oo warbaahinta afka dowladda ku hadasho u waramayay kaas oo ka hadlayay dhammaystirka dastuurka iyo soomaaliya waxay uga dhigan tahay inay ku biirto dalada bulshada bariga afrika dhinaca kalena rofeor maxamed cumar dalxa oo sidoo kale ah xildhibaan hore ayaan wax ka weydiiyey waxaa hortaagan in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya oo muddo aada u fog qabyo qoraal ah kaas oo ay dowladdu ay sheegtay in waxyaabo badan ay uga xayiran yihiin dowladnimada soomaaliya waa kan isagoo iga warbixinaya saciid waa salaamadtiin adiga iyo kulmiye raadiyo iyo intana dhegeysanayso eh, madaxweyne xasan sheekh baarlamaanka markuu hortagay khudbadiisa iyo intii isaga ee maaragtay dhammaan isaga eh, uu maaragtay ka hadlayay dhammaan waa hadal jeedin oo markaa eh, isaga mustaqbalka wadanka eh, hadda iyo xaalada dhammaan eh, isaga si kooban si guud iyo si gaar gaaraaba uu ku xusay kelimadihiisa marka balse dastuurka dhammaystirkiisa waa muhiim marka la yidhaahdo muhiimadda uu leeyahay iyo waxa isaga markaa ku xiran balse laakiin mar waliba xaaladda ee dalka iyo waktiga iyo wax markaasi la rabo in la furiyo sida dadka dastuurkaasi iskale oo heshiis ay ku yihiin ayaa wuxuu noqon karaa mid ku dhaqangala hadafka markaa dastuurkaasi ee loo dejinayana qodobadiisa ay waafaqi karaan marka hadda xaaladda ubaa marka ayaa ayada mida caqabada xaggeeda horeyna oga jirtay haddana taageer ah laakiin dastuur in la dhammaystiro waa muhiim ay yeelato dastuur fadhiya oo dalka oo dhan lagu xukumo oo ummadda soomaaliyeedna ay iyadu markaasi heshiis ay ku tahay iyay ka dhaqaaqi ladaha marka arrintaas waxay ka dhaqaaqi ladahay laba dhinac dhinaca waa hawshaasi dadkii qaban lahaa oo sidii la rabay oo juhdigii la rabay inay geliyaan aanan u dhicin sidii la rabay iyo duruufta iyo xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay oo aanan saamaxaynin wax badan in duruuftaasi oo iyada aan isqaban karin iyo hadda iyo in lagu dhaqaaqo waayo dastuur haddii wax ka bedelid la yidhaahdo iyo wax ka dhimid iyo wax ku darid waxna waxaa iskale awoodda markaa hay-adda matalayso oo shacabka oo ah baarlaman balse laakiin hadda anaga baarlamaan keliya wax ma go-aamiyo heshiiskii bulshadeed waxaa hadana dhinac socda heshiis siyaasadeed oo weliba ka xoog badan kan ee maaragtay dastuuriga ah oo ay yihiin gobolgoboleedyadu iyaga oo wada odol waxa ay ku gaaraan baarlamaan iyo xukuumad markaasi kadib iyagu ay qaataan waxa go loo baahan yahay inay ay gaaraan kaana laftirkiisa wuxuu u kala baxayaa go-aan ayaga ay awood u yeelan karaan inay gaaraan iyo midaanan iyaga awood aanan lahayn waayo warka bedelida ma aha mid eh, keliya oo awoodeeda baarlamanka u leeyahay qodobo oo waxaa jiro mabaadi'i asaasi ah oo laga rabo shacabka inuu asaga eh, uu noqdo mid afti ahaan uu u codeeyo oo referendum waxa afka qalaad lagu yidhaahdo oo isaga inay ku timaado loo baahan yahay bedelidaasi marka labadii marka inay hal mar awoodooda baarlamaanka ama ay qaataan maaragtay golaha wadatashiga oo ayaga ah hadda kuwa heshiiska ee siyaasadeedka ayaga ku midhaysan oo ayagana degsaday weliba heer hoosaad ee ay leeyihiin wadar ogol ayaan annaga go-aanka aan soo saarayno uu ku dhaqangeli karaa marka waxaasoo dhan oo isdiidan iyo waxyaabo badan oo aanba duruufta xaaladda wadanka jirto oo aan saamaxayn oo abti dadweyne in hadda maanta wadanka oo aan dowladda gacanta ku wada haynin oo shacabka soomaaliyeed si uu wada jir dastuur asaga uu raalli iskaga yahay geeska gees ilaa xuduudaha dalka dhammaan ee meel kastoo soomaali ay joogto codkeeda ay diiban karto inaanan hadda fursadaasi aanan jirin taasi ayaa iyadana caqabada ugu weyn ee jirta ah laakiin dastuur la dhamaystiro la qabyaxo waa wax muhiima ah. maadaama waxyaabo badan ay uga xayran yihiin dowladda eh, sidoo kalena muddo uu soo jiitanayo dastuurka dhamaystirkiisa eh, maxaa diidayaa in la fududeeyo eh, culeysyadaas badan oo la sheegayo sidoo kalena baarlamanka qeybtii shacabka maadaama haddaba ay u taagan yihiin ay iyagu meel mariyaan baarlamaanku iska mari oo adiga gacanta taag ama ku gurba artay sanduuq oo meesha inta lasoo dhigo maaha saciidow annaga hadda ka hor waxaan ansixinay in dalka lagu dhaqo shareecada islaamka baarlamaankii sideedaad ma aragtay adig wax xataa hadalhaya xataa culama ka hadlayso baarlamaankii baa go-aamiyey maan la dabaqo ma arintaasi la meelmariyo ayagoo dhahay miyaad aragtay iska gaar hadday tahay oo adiga gacanta adiga baarlamaanka iskaga taago sanduuqan haddii lasoo dhigaa layskaga guro waxawaaye waa yani afkadiin culeys maladii soomaalida idii jirtay weyaan laakiin wax weliba dhaqangalka iyo hirgelinta ayaa loo baahan yahay baarlamaanka wuxuu leeyahay xuduud oo aan asaga dhaafi karin oo wamaa minaa lahu ilaa maqaamun macluumun inay ayaga ay yidhaahdaan haddii laakiin mabaadida asaasiga la yidhaahdo maalan haddii la yidhaahdo muqdisho ayaa caasimadda laga bedelayaa baarlamaanka iyo golaha wada tashiga ayaa go-aankaasi gaari kara mise calanka soomaaliyeed baa laga bedelayaa asnaanta hadda ee asaga shanta xidigadood iyo mactay iyo iyo midabka buluuga uu leeyahay ma baarlamaan baa go-aamin kara xataa baarlamaanka awood national antamka inuu maaragtay eh, musiga eh, astaanta qaranka ah ee hadda layskaga maaragtay eh, mm. xadgudbay ahay oo soomaaliyay toosay oo aanan lagu bedelin cod referendum ah ama abti ah oo iska fakireen dad gaara ah oo ayaga markaa ummadda soomaaliyeed hadda way isku xusayaanoo astaanta qaranka heesta marka la tumayo qaarna soomaaliyay toosay markii la yiraahdo ay istaagaan kuwana ay iska fadhiyaan oo ay yidhahdaan maya qoladaa calankeed ayaa astaanta qaranka laga dhigay waxani horta waa in marka laga bedelayo mabaadiid asaasiga waa in shacabka ay ka timaadaa oo loo bandhigaa oo gudaha iyo dibadda kulli aqoonyahan culimaa udiin oday dhaqan ururada bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyarada haweenka odayaasha dhaqanka dhammaan inta talada ka go'do maamul goboleedyada waxaasoo dhan wax heshiis lagu wada yahay ayaa laga wada bedeli karaa maaha wax fudud in laga guuro system lagu dhaqmi jiray lixdankii ilaa iyo hadda xataa in si fudud lagu bedelo oo la yidhahdo waxaa loo guurayaa mid ka duwan kii hore waxaasoo dhan wax laysku kakabayay soomaaliya hadda iyada aan ku joognaa four point five wax sharci ah maaha oo nidaamsan ee adduunka loogaga dhaqmo mm. waa nidaam aada u qaabdaran laakiin waxaa la yidhi xaq lama raree xalaa la rabaa waxaasaa lagu socdaa oo sharciduunka ah. ah, haddii aan kaa dhex galo maadaama eh, astaantii qaranka la bedelay sidaa sheegtaba horena aada idinka sharciyaad soo saarteen la meelmari waaye ee astaanta qaranka sida loo bedelay oo dowladdu maadaama awood ay leedahay iyadu ay bedeshay tanna ay iyadu wadato dhammaystirka dastuurka oo iyada hirgelinteedii laga sugayo maxaa diidaya marka maadaama ay ku muuqato inay dhaqangelayso arrintaas dowladdu horta midaan ku sheegayaa micnuhu ma aha magac ahaan in wax la yidhaahdo dowladdu waa inay noqotaa miday ayada suverenitiga ama siyaadada ama qarannimada soomaaliyeed codkeeda amarkeeda inuu ka shaqeeyo meel kasta oo qof soomaali ah ee isaga uu joogo inuu maaragtay u qabtaa loo baahan yahay nidaamka iyo urintiisana ee ayada ay u leedahay awood wadanka maanta miyaa isu sheegaynaa inaanan dowladda gacanta ugu warin jirin oo kulli oo maanta uu kala qaybsan yahay oo gobollo iyo siyaabo kala duwan ee maanta ee qaar waa goosanay dhahayo qaar ay leeyihiin maamul goboleedyo annaga waxba kama saxiixin oo puntland oo ayada ay ku jirto oo consenson ay ku heshiiyeen oo wada ogol oo ayaga iyo maamul goboleedyada ay aana u wada dhammayn ay go-aansadeen aanan waxna oo kale iyo afar iyo xataa bay ku yimaadaan aan wada gaari karin oo dowladdii dhexe oo federaalka ahayd oo aan kaligeeda go-aan qaadan karin waxaasoo dhan kulli waxaa waaya nidaam dastuuri oo loo baahan yahay inuu iswaafaqa waay laakiin waxa waaye diinta yani rasuulka sallau alay wasalam markuu qaarna ay qaadanayeen qaarna ay ka tegaayeno ayaa waxaa jira maaragtay xigmad oo isaga ee xadiidna inuu yahay in kalada maanta intaas wixii dalkulka u yiriba maaragtay inay noon yihiin annaga wax muqadas oo xadiid ah kuduuhaa bijumla wuduuha bijumla ama wada qaata diinta ama ka wada taga annaga sharcigu maaha dhinacna inaan ka qaadano dhinacna aan ka tagno mabaadida asaasigan inaan dhinacna aan kaga dhaqano dhinacna aan iska dayna maaha wax badan oo shareecada islaamka aanan ogolayn ayaa haddaba dastuurka lagu dhaqmaa oo xeer ahaan laga dhigtay oo la xeeladaystay meel oo diinta ay qabto ma jirto cid bos ah iyo cid oo kaamil ah oo ilaahay quraankiisa aankiisa walidakari mila xadil untayayna ayuu ku sheegay haweenku ayaa ragga naftiisa ah lagu sheegay oo dhaxalkooda marka maaha kiyo baagii kacankan in haweenka iyo raggu waa siman yihiin in la yidhaahdo haddana la yidhaahdo four point five dadka aan hubaysnayn ee aanan orka dheer lahayn ama indhahooda maartay ee ayaga ee aan maartay waxba loogaga baqaynin kuwaas waa la dhihi karaa haafkii qaata waxaan ishaa falantaynto way ku dhisan tahay maaha kaasi wuxuu ahaa rofeor maxamed cumar dalxa oo sidoo kale ah xildhibaan hore waxaan wax ka weydiinaynay wax kabedelka dastuurka waxyaabaha ku gadaaman oo looga baahan yahay in la isla eego sida uu sheegayba dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaad leenahay haddii aynu eegnana markan waxaa dadkii ugu badnaa ay caawa ka barakacayaan magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan kadib fatahaada iyo daadadka oo ku rogmaday magaalada buulaburde khasaarahan tiyadeed ayaa ka dhashay ku dhowaad labaatan qof ayaana maalmihii lasoo dhaafay fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay gobolka hiiraan ka dhashay guud ahaan iyadoo sidoo kale ay dadkii ka barakacay fatahaadaha iyo daadadka magaalooyinka buulooburde iyo beledweyneba ay wajahayaan xaalado adag wariyaheena magaalada beledweyne cismaan cadan carays ayaan wax ka weydiinay xaaladii ugu dambeysay ee caawa magaalada buuloburde iyadoo laga cabsi qabo in biyuhu ay jibiyaan guud ahaan boondada magaalada habeenka caawa wararka ayna keenayno degmada buuloburde oo kamid ah degmooyinka hoos yimaada magaalada beledweyne ayaa la dareemayaa barakackii ugu ballaarnaa kadib maanta markii fatahada biyaha obiga shabeelle saameyn aad u ballaaran ay ku yeelatay xaafadaha kala duwan ee degmada buule berde habeenka caawa mid kamid ah dadka deegaanka ama degmada buule berde oo ila soo xiriiray ayaa waxauu ii sheegay in caawa barakii ugu xooganaa oo jiriyadu biyuhu webiga shabeelle ay ka dulshubayaan buundada ee degmada buule berde oo iyada lafdhabar u ah fii socodka gaadiidka gobolada waqooyi gobolada koonfureed dalka soomaaliya taasoo haddii ay biyaha sida ku sanana laga cabsi qaba inay markaasi boondada ay waxyeelo weyn u geysato iyadoo dhowaan boondadu ay markaasi qarxayo ka dhacay boondada ay meelo ka mid ah waxyeelo ay soo gaartay oo dhowaan ee dadka degmada boolibardi ee ganacsada iskaashaday ay ku guuleysteen dhan kale haddaan egno magaalada beledweyne ayaa kolsii horeysaba waxaa ka barakacay boqolaal boqolaal dadweyne oo ku dhaqna magaalada beledweyne kuwaasoo gaaray deegaanada taaga ah si ay ugu badbaadaan ee dhanka galbeed iyo dhanka bari ee magaalada beledweyne warar aynu ka helay degmada degmada bir ukur ee xadka gobolka iiraan uu la wadaago ismaamulka somalia dalka etoobiya ayaa warar iga soo gaaray caawa ay sheegayaan in biyo culus oo horle ay soo gaareen kuwaas wajahan wajahaan beledweyne xilli fatahaadii ka dhacday magaalada beledweyne caruurta gobolka iiraan dad badan ay ku geeriyoodeen kuwo kalena hantidoodii ay dhibaato xoogan ay soo gaartay iyo dadka ku dhaqan gudaha magaalada beledweyne horta gobolka hiiraan ay arintaa la ciiradana waxaa soo kordhay cabsi la xiriirta in biyo hor ay kusoo fooli leeyihiin magaalada beledweyne iyadoo deegaanada eh, degmada eh, deegaamada eh, la xiriira dhulka somalia etoobiyana biyaha lasoo sheegayo ayaa deegaanka defo saanka la xiriira waxaa la sheegay inay biyaha ay soo gaareen maanta ama beritoole marka waxaa laga yaabaa inay markaa habeenka caawan kula hadlayo ilaa ay beritoole in biyuhu ay soo gaaraan magaalada baladweyne xilli aysan jirinba dad ku jiro gudaha magaalada baladweyne ee biyuhu markaasi ay barakicinayaan mar kale khasaare ka dhasha ma jiraa oo nafeed inta fatahaadahan ay socdaan oo magaalooyinka buulo burde iyo baladweyne ay ku dhifanayaan ha ku dhawaad ilaa iyo labaatan qof ayaa lagu soo warramaya ama laga diiwaangeliyey fatahada biyaha obiga shabeelle kuwaasoo ay inta badan ay ay biyuhu ku qaadeen boondada loo yaqaano boonda koowaad oo halka ay dadku inta badan ay ay biyuhu ay cilada ay kasoo gaartay ee hanti badanna ay ku burburtay dad badanna naftooda ee qaaliga ay ku waayeen ilaa iminka degmada buluberde waan la xiriiray barakac mooyaane lama soo sheegin khasaare ka dhashay laakiin dadka buluberde biyahani waa kuwii ugu horreeyey saameyn aad u balaaran ku yeesha degmada buluberde inta badan fatahaada ka dhacda gobolka hiiraan gaaraan magaalada beledweyne dadka degmada buluberde meela yaryar mooyaane inta badan dadku ma aysan bara jirin balse dugsiyada ee qur-aanka iyo goobihii waxbarashada degmada buliberta maanta waxaa lay sheegay in albaabada la laysku laayo oo dadku ay dhulka miiga ah ay u barakaceen iyo deegaanada ay kaga badbaadi karaan fatahaad uu sameeyo gobiga shabeelle dhinaca dadkii barakacay iga waran bal xaaladooda nololeed waa sidee aad iyo aad umahadsan tahay waa su-aal muhiim ah dadkii ka barakacay magaalada beledweyne caruurta gobolka iiraan ayaa wacayaadaha ka howlgala gobolka kelan oo keliya biyo dhaamin inay biyo siiyaan oo keliya balse ilaa iminka ma jirto wax gargaar caalami ah oo dadka gaaray raashiin ama waxay nolosha ay ku badbaadiyaan iyagii caruurtoodaba la gaarsiiye ma jiraan malka laga reebo biyodhaamin loo sameeyey iyo bacyaalo la gaarsiiyey dadka qaar inkastoo weli aysan jirin hay si rasmi ah ugu soo jawaabtay cabashooyin kala duwan inkastoo guddoomiyaha gobolka uu ii sheegay in muddo hal ah dadka u baahan yihiin in la garab qabto xilli aan khadkas gaarsiinta kula xiriiray guddoomiya sufrow guddoomiyaha gobolka iiraan kaasi wuxuu ahaa wariyaheena gobolka hiiraan ismaan aadan carays oo aan wax ka weydiiyey xaalka caawa magaalooyinka buulaburday beledweyne oo fatahadu ay aada u saameeyeen sidoo kalena weli laga cabsi qabo in biyuhu saameyn xoogan ay u geystaan magaalooyinkaas dhinaca maamulka degmada buulaburde xiriir aan la sameynay naguma nooma aysan suurto gelin inaan qadka taleefanka aynu ku helno si aan wax uga weydiino xaalka caawa magaalada buule burde oo aada looga dayrinayo gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo weli xog horeysi aad maqlaysaan qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkiina isla sii gaarayna markana waxaad kusoo dhawaataan saaxiib yaal xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kale maanay war ma haysaane ma waqooyiyaa bari isu bedelay ma bulsasa banaadir noqotay haye koonfur galbeed asing ii tiraabtay ma ruushkiiyo yukraynaa ah heshiis gaaray war shidaalkaiyo soomaaliya soo saartay ma qaaliyoobina dhaafa war ma baahiyaa riyootay war ma falastiin oo dowladaha jabhad yahuuda ceyrsatay war warshadii hubka nukliyerka soomaaliya miyaa la dayac tiray warba wadayax gacmeedka jabuuti eh. hadda dayn buu ahaa waar walla weynay war ma haysaane waxbaa baallaha naga yaacaye eh. duni wada hallowsan eh. dadka wada jacaylka iyo daad kalgacaaliyo dhammaan fuushaan doonyaha ayaan ka raacee inkastoo dad gacaliyo xidid kala dambayn jiray madayrkii makaan gubay oramay dardaray waaqlow abbasiiniya walaal baanu neey ma erjarne warsaylacaa looga baqaye ma barberaan ku darsanaynaaabay yidhahdeen war ciidamada ay soomaaliya u tababaraysa new zealan saldhigga barbere maahana waa bu'aale war jilib ciidanka xoogga laguma tababare duqayna ka dhacday ayaadhaha ayaan dhaweedayuuradi muqdisho kor wareegaysa eh. ee boorka weyn wadatay cadowgan iyo waa qawaariij ku qoreed eh. horta igaarka waday ma taqaaniin duuliima abislemiyu ahay warbow naaqudaha anaa garanhayey kalluumayste ibnu kalluumayste war xaggee ku aragtay naaquda diyaaradooda madoon baad moodday warbow hadda meesha quula lama guranhayo war malaaygaadaada ragiisuwa kaeri aryaa moosgaalkaxay laga keeno afgooyo loo waday eh. aajowhar lagu dhacaa la yidhi aryaadhaha madaxweynuhu isbaara lama dhiga karow yidhi waar walla weynay waa iska hadashaanay xaaladdu meel xun bay naga taagan tahay madacarbadhu baa calankii buluugaha laga taagay war madar alladu haye diyaaraddii hargeysa matoora la saariyalearbow haddama muusa buurta galay war kalemaana idinkii waabana dhex yaacee hargeysa odayaal orama abaa yimi waxayna dhaheen oramo direed baana la yidhaahdaa dalkana waa wada leenahay bay dhaheen saylax waa wada dhisanaynaa bay dhaheen berberena waan u soconnay bay yidhaahdeen dee oramada hargeysa joogtaa dadka somalilandarkaa way ka badan tahay marka intaannu goojacadda iska fiirinaynay ayaa daadkii xaggaayo wajaale naga soo galae heedeedeed dee naga soo gaadha meedin damiir lahayn war maxaa idin waalay waaqlow oromase ila cudaaya soolna duulan ku qaada dawlad aad noqotaane naw waar xagguu ka waalan yahay afartii dekadood oo abiin sheega ayaa too ku war madee baydhaba dekad male dadka been ha u sheegin armaqal isha baydhaba intaad geeyhe inkastoo dad gacaliyo xidid kala dambayn jiray madayrkii makaan gubay oromay darderaysi war waaqlow mar hore abwaanaa wuxuu yidhi u naxariistee intuu baalaha dugsado intuu dubur hawd ka xulo ayuu qofku doonayaa dugaagu inaanu cunin war mar kalena hadraawi wakiil ahaa dab baan dabcu siinayaa dab baan ku bakhtiinayaa waaqlowlankidarasyaykadada duul kale longordaane kadegewaleeri warmadayow gabaygaasi farta maygoo la qoray miyuu ka mid yahay warmid hargaysa joogaa wuxuu yidhi ninkii sool hanan waaye howlyaraanta ku seegtay saylac dhaafici maayee dadka muuse ka seexo warwaaqlow warmad hadeertima horey noogu sheegto halkay u socotaa dalka hooye weeye dekadsiistaya dalka gadataya ka difaacdaya war bashiirneerow damaca orammadu saylac iyo barbare ku ekaan maayo hadday timaadna boosaaso iyo ku xiga warba wata hoobayaad soddonka sana leedahay waa dhisahayaa amay nabadgelaysaa iyadu war soomaalihii haddaan caqligeennu shaqayn muqdishihii kismaayona badbaadi maayaan beantiyo baraw maakadhowaada qoran war madeeye wallaah kaa cafiya madaxtooyada baydhaba ilaalshaane aryaadhaha saylac ilaa raas kambooni haddaan soomaalinimo lagu difaacin jufo meel haysataahu ma ilaali karta hawana ka maqab ku goy kara la yidhi war soomaalidu inta isku mashquulsaneeda loo tashaday waxaan dhihi lahaa dhulkan cadowaa rabo inuu dhaco doonaye soomaalaha haysdhammayn anina weliba dheegi jiray ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada aryamadeeyo waxaad ka tagtay aqal tiir la'aantiis kaligiis ma taagme haddaynaan istaa kulayn tabar yeelamayne war waa sidaase calankiina buluga iska wato dalkaan wada difaacanno <laughs> tabarlandeen dalyaasa laarbiday waar madayow laascaanood iska daayo hargeysana kaalay war haddaad kula daarasha maqli jirteen xalay waxaan ku riyooday madaxweynaha somalilan muuse biixi oo khudba jeediyoo dhahaaya ku biiritaanka soomaalida east africa waa guul noo soo wada hoyatay waxaana ku jirta fursad ganacsi wareedhahayo bariga afrika umbaan maqlaa beriyahaane aawa integratinkii macalin afawe jawaarkii iyo baraadan abi ee milatariga ahaa war dagaalkii maqalna mar horu soo dhammaaday waraxmadow war baadan hayne macallin afawarkii waxaa lagu maslaxeeyey safaarad baraadar abiina waa kii yidhi soomaaliya cunaqabataynta hubka ha laga qaado war toddobaad kadib hogaanka igad soomaaliya noqonays war toddobaad kadib deynta waa la cafinaya cunaqabataynta hubkana waa la qaadaya war madaxweyne wuxuu yidhi soomaaliya waxay u tartamaysaa inay golaha ammaanka qaramada midoobey ka mid noqoto war hadda waddamada eeska afrika soomaalina way ka mid noqotay soo war soomaaliya hadda toddobadii waddan east africa ayay sideed ku noqotay marka soomandhici karta waxbaa layskaga riyoodaahe toddobada waddan ee dhaqaalaha g n inaan sideed ku noqonno war cabdikuuso hooyadaadu ma halkaasay maraysaa aryaadhaha buanguurana wuxuu yidhi bulshada bari afrikon ku biirnay waa bulshada bari afrikon ku eh. biirnay waa bogaadiha eh. eh. warguura macaruushoo dukaanba ku leeyahay oo adba yicbiya dhaaba waa ku gada ka dha warnimayo war ma haysiine shabaab waxay qabsanayaan shirka hiigsiga kala filxashada waxayna guura ka codsadeen inuu tiyaatarka boos laba maalin ka siiyo maadaama uu xariif hore yahay war shabaab xafladda kale firxadka inay qabsan doonaan waxay ii cadaatay markay igu sawir barteen waxayna soo bandhigeen iyagoo ilma xambaarsan oo dhahaya waa u gargaaraynaaho waa dadkii webigu ku fatahay cabdiraxmaan cabdishakuuroo la yaabayna wuxuu yidhi cid kastaa igu sawir waa baratay laakiin nimankii kun qof hal goob ku dilay ummadaan u naxariisaynaho qalbigeena naxariisu ku dambaydaa ka yeeli mahayo magii cabdiqani cumar wuxuu yidhi googaa cadalle waxaad sheegtaan nin kun qof dilay oo hal cunug bii ka badbaadiyey wartaas way iska bayaanoo waa shabaabka bu'aali war soomaaliya waxay ogaadeen ilmaha iyo dumarka shabaabku isku soo sawiroonay leeyihiin waa badbaadinaynaa inay qoysaskoodii ahaayeen warawalaan bala yaabahay sababtoo ah daraaday waxay labaatan iyo siddeed qof ku dileen jubbada dhexe dad fatahaadda ka fakanayoo doon saarnaay oo caruur iyo dumar keliya ka koobnaay aryaadhaha shabaab xabad ma badbaadshaane ninkuu socdoonkuusa sameexey inaad sugtahay isaxmiya inkuu socdo inkuu sameexey inaad sugtaha u saxmiya war kalemaanay war mahaysaane maanta shan xildhibaanoo sheegtay kudladda toosinta qaranka ayaa shir jaraa'id qabtay dheeldumiadadheelana hayehe xildhibaanadii bisay naga tahay oo waa ka baxna miyay dhaheen ma hargaysaa looga yeedhay warbaylo waareebuurame war siciidani hadda ka hor xildhibaanadii ka hor yimid xasaanadow ka xayuubiyey warlamada askari la rugseey waliba ka tirsanaayana ciidanka hasalinta muqdisho ee buluusi militare haddii galantigaadgaadbadata gunuudiyee dhagaagay iyo wadad fatashadaangale kogobadiyaleeri ku dambena taliyaag waliba eray ino ciidanka mid nagdan nimantan mangalamaana shaatiya ah iinku siiba ubawmaa maxkamad saadhaanin oo maxaa maxkamad lagu saaraa waxay farafareynayeenba waa lagu qabtaye muqdisho ciidankay ku dirsatay iyagoo ka mid ah inay wax dhacaan ceeb bay ku ahayd war intaysan ciidamada kala ceebayn ceebtii keligooday ku noqoto iyagaa la ceebeeyey ubaw ciidanka ka tirsanaayeen soo ciltira ma ahayn aryaa ciidankaas walaalow ma ku baari karnaa ha la yira yidhaa cabdulla walaalow kursiisiina waa la yidhaa warbadooma malay koo gurmiyaa la eh. lama askari oo iidankaas gurmiyan fadaayan ahayan yoogyaa la gurmiyey war kale maanay dad faranaatiinoo waxba laydinma sheegi karee eh. shan xildhibaan oo yidhi qarankaan toosinayna aan idiin sheegnay goor mutuur yeeshay war dastuurka ha la dhammaystiro eh. xildhibaanka diidan miyaa qaran toosinaya khawaarij kama hadal iyagu aryadhaha horta shanta xildhibaanoo la sheegaayo sheekh shariif iyo cusubla ma ka ahaayeen mase ayaa kaa soo diray waan xildhibaanla maqan baan u hadlaynaa bay dhaheen warbow xildhibaanada wax toosinahayaa kulana iyo cabdishukuur war kalamaane waxaa la yidhi xildhibaan mucaarada hadduu muran u soo jeesto masaaliix u gaariyo hadduu mooshin ku dhawaaqo hadba qodoma siiriya hadduu maya yidhaa dooda wax la meel marsiin raba hadduu maaha ku adkaysto madashii la joogiyo hadduu miiska gargaraaco isagoo muraad kale haddii maara laga waayo mushkulooyinkiisaa miyaan xeer ku qabanaynin war xildhibaanku inuu mucaarad noqdo xaqa uu leeyahay inuu mooshin keenana xaqa uu leeyahay warbow gudoomiye hore baarlamaanka madoy musar hadda ka hor shan iyo ayuu yidhi ma soo geli ka dhaanin aryaa bashiirow maday iyo kadhaaniin kalama reebtido warna miya usan golaha saabkaan barteena golaha toosinta kooy war gudoomiye maday mursal markii korantada iyo biyaha laga goostay wixiiba ka dambeeyey mucaarad ma aqbalin war gudoomiye sheekh aadan madoobe cid korantada ka goosan kartaa ma jirto xildhibaanaduna waa xor marka xildhibaanadu ma fartay doonaan bay qorayaan ma ufrin xitaa ma yeehin karaanin war gudoomiye kumeelgaar xildhibaan dhammancod wuxuu yidhi hadda kahor meesha waa ku gubanay mukayfyadiina waa la xabadeey war xildhibaanada maanta yidhi waxbaan toosinaynaa waxaa ka mid ahay xildhibaan caananuuga u tartamay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaan baarlamaanka kana mid ahay xisbigii madaxweynehe siday wax u jiraan war waxaa la toosinayaa inay dan guu tahay soo ma dhici karto war afka haddii la gafeen ama dubka kuweydiiyo hayaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow qofna ma sheegto qaaladke eh. quruxda leysku qabsaha eh. qofna ma sheegto qaaladke eh. quruxda leysku qabsaha war wallaweynay xaaladda somalilan war kama haysaane madaxweynihii puntland wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya lama dhammaystiri karo iyadoo somalilan buntland dhul ka haysato horta somalilan iyo buntland hadday isku biiraan sow dowlad weyn noqon maayaan urbow axmedu taylaa baa ah, wax kaa odhanahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xogwaraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya ayaa ka qaabeynaya caawo intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo

كريم الله يوم الله يوم السعيد

dihiinidnima iyo gobannimo kartiya sharaab kal adayday ku timido kulliya hulacba loo maray wax kufiya qabyaaladeeda keenaan midnima iyo gobannimo kartiyo sharaaf kal adeegay ku timido kulliyo hulacba loo maray wax gufiya qabyaaladee karaamadiyo sharaftiyo allahayo allahayo

gacal kala fogaadoo daalin kala kixin kadashiga dantii guud kaalintii abwaanimo kol walba ugu yeedha gacal kala fogaadoo daalin kala kixin kadashiga dantii guud kaalintii